رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة واحذر المبتدعة أن يفتنوك فإنهم يوظفون للاقتناس والمخاتلة سبرا يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مغلوب وهطول الدمعة وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات واللحظ الأيدي وتقبيل الأكتاف وما وراء ذلك إلا وحم البدعة التلقي عن المبتدع أيان كسو هذه لكن ولي بابكي فصلكي لبادو أي كل حجرتها فصلكي سدحات سماي كي سدحات كل حجرنا وحولي مصنفك أرنتي التلقي عن المبتدع qofka mubtadicaa cilmiga in lagala kulmo ayuu ka hadlayay marka wuxuu leeyahay musanifka raximahullah fa ayuha aalibu ardaygiiow waa kii xaqa iyo khayrka iyo sunnada doonayo yaa aalib sunna yaa aalib alxaq waay kun ahaw salafiyan mid salafu saalix loo nisbeeyey noqo loogu afiriyey cala aljaadati yani ariiqi salafkana dhexdiisa ku socdo ahaw yani kun calaa wasati ariiqi alladii huwa manhaj salafi manhaj salafi saalix dhexdiisa mid ku taagan yani jaadada horaa u soo marnay waxaa la yidhahdaa aljaadatu waa wasatu ariiqi baa la yidhahdaa wadada bartamaheeda dhinac ha uga leexanin laa yamiin walaa shimaal toos u soco salaf saalix wadadeedu ku toosnow waxdar iska ilaaliyo ka digtoono almubtadica dadka ahlubidaca ah waxaad ka digtoonaataa an yaftinuuka inay ku fitneeyaan noocay doonaan ha noqdeen inay sunnadaas iyo dariiqa xaqa kaa fitneeyaan mid ka digtoon noqo maxaa yeelay fa ayagu yuwadifuuna way shaqaynayaan lilikhtinaafi ugaarsasho ay ugaarsadaan dadka ahlu ah ayay u shaqeeyaan iyo wlmukhaatalati mukhaatalada waxaa la yidhahdaa gaaditaan gaatan ay gaatamayaan ayay u shaqaynayaan subulan wadooyin bay ugu shaqaynayaan marka aliqtinaas alisdiyaadu baa la yidhaahdaa waa ugaarsiga wey isdiyaad wa qofka ugaarsada iqtinaas la yidhaahdaa ugaarsa oo tartiiba ugaarsa mukhataladana waxaa la yidhaahdaa waa mashu sayaadi qaliilan qaliilan khufya markaad rabto ugaarta inaad qabsato ama ugaarsato waxa weye qofka shanqar badan qofka sayaadka ah ugaarsanayo shanqar badan ma sameeyo marka waa gaaditaan waaye inuu gaado ugaartii si sahlan uu ku qabto uu dilo marka sidaasoo kale ayay ahlu bidaca dadka ay u ugaarsadaan ahlu sunnaha ah oy rabaan inay dariiqa xaqaa ka jeediyaan waa u gaarsamaan mukhatamada saasaa la yidhahda mashusayaad asalkeeda ninka ugaarta yani ugaartanayo socodkiisa oo tartiib tartiib oo u socdo gaaditaanka ah baa loo jeedaa marka saasay u shaqeeyaan iska ilaali marka nimankaas maalin weji cusubay kuula imaanayaan maalin mashaaki cusubay kuula imaanayaan siduu shiiku nooga warrami doono yaftaciluuna ay yafcaluuna way samaynayaan bidcadii bay tacbiidahaa ay tadliilahaa inay dadka yani adoomiyaan oo ay u layliyaan ayay doonayaan inay u layliyaan bay doonayaan ay u shaqaynayaan maxay ugu laylinayaan bilkalaam almacsuuli hadal malab la marshay oo kale almacsuul yani hadal kor malab laga mariyey laakiin hoos sunka ah ayay rabaan ay dadka ku gaadayaan wa huwa macsuulkan wuxuu ku yidhi waxa wey waa casalun maqluubun asal kelimada la yidhaahdo oo la dabagediyey waay asal maqluuba marka maxay noqonaysa hadda cayn iyo siin iyo laam soo ma aha dabagedi laamka ka soo bilow laam iyo siin iyo cayn muxuu noqona lasac soo maaha lascigana waa qaniyada la yidhaahdaa waa qaniyo way marka waa ma ahan yani malab maahe waa qaniinay wataan way aday ku qaniinaya inay ku cunaan ay rabaan hadalkaa lagu qurxin malaba hoos lagaaga marin laakiin waxa waaye inay ku qaniinaan ku qabsadaan kugu dhagaan ay rabaan wey wa huwa casal macsuulkani waa casalun maqluubun casal la dabagediye wey oo lascigii oo ahaa yani maaragtay qaniinyada ayaa loo jeedaa weyaan lascigaasaa la yidhaahdaa yani asalka waxaa la yidhahdaa fulaanun lascadhu lcaqrabu markaad tidhaahda fulaanun lascadhu lcarabu lascaa ayaa la yidhaahdaa baalkan hangaralaha la yidhahda ama dabaqaroofka loo yaqaano ayaa hebel qaniinay qaniinid baa la yidhahdaa markaas maxaa loo jeedaa idaa darabathu bixummatiha markii ay xanuun ku qabato ay garaacdo intay ku dhegto ay qaniinto oo la joogi waayo xanuun ayaa la yidhahdaa lasacadhu lcaqrabu ayaa waxaa qaniinay dabakarooskii ama xaraankii ama hangaralihii ayaa qaniinaa la yidhaahdaa marka kalaam macsuur aho hoosun ku wato oo qaniinye ah ayuu kuu macaynayaahoo korku ugu samaynay waana kuu gaartamaya inuu ku ugaarsadou rabaa iska ilaali wuxuu kaloo kugu maaragtay oo kugu uwartamayaa wahutuuli damcati ilin daadintii ku oynaya ilmu daadinaya markaasa leeda alle ninkaan waa nin ahlu khayr oo ku oyna markaasa cibaadadiisii iyo maaragtay iyo ahlubidca saasay ahaan jireen camr bn cubayd iyo nimankii muctasilada ahaa ee la yaqiinay waxa waaye yani waxay ahaayeen dadka intay cibaado inta muujistaan ayaa dad badan ku kadsoomi jireen marka huduul damca yani muxuu dhihi jiray ninkii kullukum yamshi ruwaydan kullukum yatlubu saydan ayra camr bni cubaydin ninkii boqorka ahaaye yani dowladii bani cabaas ka tirsanaa wuxuu dhihi jiray yani maaragtay idinka dhan waa ujeedii nin walbaba ugaar doona xoolaad raadinaysaan laakiin camr bni cubayd kuma jiro waa ku kadsoomay yani oohintiisii iyo tawaaducii iska geynayabu ku kadsoomay markaasuu ictizaalkii fikraddii ay wada qaateen banicabaas waxay la tegay waa ad ogtihiin weyaan iska ilaali marka wahuduuri damca ilinta shubitaankeeda ay daadanayso ilin ay daadinayaan iyo waxusnilbazza dhar wanaagsanoo laguu soo labisto haybad leh ayaa maarata lasoo labisanayo waxaa leedaha alla ilahi ninkan shiikhaani nin maarata nin weyn waa dhar cusdha maarata culculusa laguu soo gashanayaaho markaasaa culimo weyn iska dhigaya wixii lamid ah weeyaan iyo waliqraa'i bilkhayaalaati waxyaalaha aan xaqiiqada ahayn khayaalka waxaa la yidhaahdaa yani maa laysa lahu xaqiiqa baa la yidhahdaa waxaan xaqiiqo lahayna khayaal la yidhaahdaa waxa weeye kadin ay dadka ku kadinayaan waxyaalaha aan xaqiiqada ahayn ay ku kadinayaan oo yani maaragtay laga waxaan jirin khayaal ah ayaa maaragtay dadkii loo sheegi waya oo aan asal lahayn taasoo kale dadka ku kadinaya iyo walijhaashi yani wareerin oo dadka lagu wareeriyo bilkaraamaati karaamo hebel karaamo uu leeyahay hebel waa duula hebel muxasuu sameeyey mucjizaadkaasoo ka daahiray bababa waxaasi wax lamida ah. ayaa maaragtay dadka lagu wareerinaya dahsha lagu rida xayra wareerin weeyaan walaxsil aydi iyo gacmaha leefitaankooda la leefo waxaa arkaysaa shiikiya fayn loogu jira markaas gacantiisa la leefaya markaas dadku ku kadsoomayaan layidhi war ninkan nin sheekh weyn waayo ninkan bilaash ummaddu ay gacmihiisa u leefayaan ciyaar ma aha taasoo kale ku kalsoomi karaa wa taqbiili aktaafi shiikhan garbaha laga dhunkanayo garbaka dhunkasho garabkaa laga dhunkanaya markaasaa nin walba fayn noogu jiraayo markaasaa leeda allale waxaasoo idil iska ilaala buyo kugu yani ninka mubtadica inuu kugu fitneeyo arrimahaas iyo sandhicin wey wamaa waraaa dalika arrintan waxa aan soo sheegnay oo idil gadaashoodu ma aha wax ka dambeeyaah ma jiro marka yani maaragtay hadalka malabka laguu keeni oo laguu malabaynayo marka ilinta laguu daadinayo marka labiska waaweyn laguu soo labisanayo marka khayaalaadka iyo karaamaadka lagugu wareerinayo marka ummadan eh, ku dabafeyshan oo gacmaha ka dhunkanayso garbaha ka dhunkanayo waxaasoo dhan gadaashooda ma aha ilaa waximu ama ilaa waxamu bidcada jeclaysiinteedii maahane wax kaloo muraadkale keliyihin lama arko dadka in bidcada la jeclaysiiyo mooye wax kala male weyaan waxima waa taqaanaa waxima markii la yidhaahdo waxaa la yidhahda waximat alxubla ay ishtahat yani ayaa la yidhaahdaa ishtahat shayan yani waxay jeclaatay ishtahat shay-an calaa xubliha markay gabadha uur leedahay oo waxa ay jamato ay jeclaato ayaa la yidhahdaa waximat alxubla gabadhii uurka lahayd waxbay jamatay jan baa la yidhaahdaa yani gabadhan waxaasay rabtaa hala keeno hala soo siiyo markaasaa ninkii qabay uurka ulahay waxay jamata maarata u raadinaya oo u keenaya marka arinkaas wuxuu leeyahay waxa ka dambeeya oo dhan waa bidcadii in lagu jeclaysiiyo weyaan oo bidcadii adiga ay ishtahayso iyo warahaji alfitna fitnadii boorkeedii boorkeediio la kiciyo weyaan yani rahajka waxaa la yidhahdaa alghubaaru wey waa boorkaa la yidhaahdaa yani wax kaloo gadaasheeda ihi ma jiro in adiga bidcadana lagu jeclaysiiyo bidcadii oo fitnada oo bidcadii loo jeedana boorkeeda uu ku kariyo o kula tago waxaan ahaynoo laga leeyaha ma laha yakrisuhaa inuu abuuro minka mubtadica bidcadii iyo fitnadii fii fu'aadika qalbigaaga inuu fitnada ku abuuro wayactamiluka adiguuna kuu shaqaynayaa wuxuu u camal falaya u shaqaynaya fii sharaakihi inuu kugu rido dabinkiisi inuu kugu rido sharaaka waa dabinkaa la yidhaahdaa dabinkaa loo jeeda dabinkiisi inuu kugu soo rito oo u dhigtay ayuu u camal falaya adiga darta dan kale uu leeyaha male wallaahi allah baan ku dhaartaye shiikha wuu dhaaranaya laa yasluxu alacmaa qofka indhaha uma suurowdo suuragalna uma aha qofin dhoolaihi liqiyaadati cumyaani dad indhala inuu isagu hogaamiyo isagoo indhala iyo irshaadihim toosintooda ou toosiyaa wallaahi buusan u wey ninkan waxaas kuu samaynaya kalaamka macsuulka kuu samaynayaa waa mubtadic indhala wey dariiqii buu kaa dhuminaya marka nin indhoolaa dadka ou hago ma jid toosu marinaya mise wadadu ka habaabinaya wadadu ka habaabinao ka dhuminaya wey marka suuragal uma aha nin indhoolaigii kuwo kalo indhala inuu hogaamiyo suuragal maaha qofku hogaaminayo waa inuu qof indhala yahay kan la hogaaminayan mid indhoolaa uu yahay weyaan marka ma hanuunin karo le marka mubtadic weligaa iska ilaali dariiq unbuu kaa dhuminaye waa indhoole oo adiga wadadii xaqa ay kaa dhumin inuu kaa dhumiyo doonaye markuu mubtadicii ka qaadashadiisa iska ilaalinteeda kuu sheegay ayuu qofka ahlu sunnaha oo cilmiga laga qaata kuu sheegay ama alahdu qaadashada can culamaai sunnati culamada ahlu sunnaha cilmigo laga qaataa falcaqil casala walaa tasal falcaq leeb alcasala casalkii malabkii leeb gacantaada ku leeb walaa tasal cidna ha weydiini nin ahlu sunna ah waa malab saxaho aad markaad diinka ka qaadanayso yani malab saxahaad ka qaadanaysaa ee kalaamkii macsuulka ahaayo maqluubo yani casalin ahaa casalmaqluub ahaa looma jeedo markaas leef waay lacqiga waxaa layihahdaa gacanta oo la leefo ayaa la yidhahdaa ama saxanka oo la murdiya la yidhahdaa suulka i gacanta lagu murdiyo oo la dhammaystira weeyaan cidnaha weydiini ninka ahlu sunnaha marba hadduu ahlu sunno yahay ka qaado cilmiga wax kale ha ka qaadan wafaqaka allahu allaha ku waafajiyo liruushdika hanuunkaada allaha ku waafajiye yani malabkaas leef buu kuleeya ka qaada ahlu sunnaha maxaad u leefaysaa litanhala inaad ka cabto min miiraai nubuwati nebinimada dhaxalkeedii inaad ninka ahlu sunnaha xaggiisa ka cabto saafiyan iyada oo saafi ah miiraaskiio saafiya ah, dhaxalkiio saafi ah oo aan wax maaragtay kadir ah iyo qasin iyo wasaq dhexgasha aynan jirin inaad ka cabto darteed ayaad maaragtay aad gacanta yani malabka u leefaysaa weyaan ka qaadan weyaan saasaa laleeyahay marka nahlu waa taqaanaan ashirbu lwal la yidhahda nahalka waxa wey qofku markuu ooman yahay oo maaragtay kamiinta ou qabo xoolaha biyaha ay cabaan ayaa nahal la yidhahda ashirbu lwal cadalkan waa marka uu ku noqonayo oo durduurta la yidhaahdo weyan wailaa haddaadan ahlu sunnaha cilmiga ka qaadanin cilmigaa saafiga ahee ambiyada dhaxalkoodii ahaa cilmu nubuwa miiraas nubuwa aadan ka qaadanin falyabki cala diini man kaana baakiya haddaysan taa dhicin oo ahlbidaca ka qaadata diinkaas falyabki ha ooyo cala diini diinkii ha ku dul ooyo man axad kaana ahaada baakiyan mid oynayo yani khalaas meesha la yidhaahdo waa fulaan kabir calayhi arbacanta la yidhaahdo hebel markuu dhinta soo afar takbiirood laguma tukado afar takbiirood janaasadiisa lagu tukadaa waa ninkaa dhintay wey saasoo kale wey marka diinkiiba waa uu dilay ninkaas qofka ahlubidaca ka qaatay diin saxiixa ma helin manbac saafina kama uusan qaadanin ahlubidc wax ka qaatay marka waxa weye kabir calayhi arbacan afar takbiirood ku tukan weeyaan wamaa dakartuhu laka intaas waa marka oo fii xaalat alikhtiyaar oo qofku ku jiro oo uusan qof ardayahoo yani la maamulayo uusan ahayn ee isagoo ismaamulay shiikh aad cilmi ka qaadanayso masjid fadhiyo meel kale fadhiyo adigu u tegaysid khiyaarkaada aan cido ku dirin wey laakiin markaadaan fi xaalat ikhtiyaar ku jirin oo aalib madrasa dhiganaya madrasa nidaamiya dhiganaya aad tahay macaahid aad dhiganayso jaamacad aad dhiganayso yani hay-addii meeshaan maamulaysana mucalimiin ay keensadeen mucalimkan mubtadic uu yahay mubtadic oo ku jiro maxaad samayn tiibuu marka ka hadlaya wamaa dakartuhu waxaan kuu soo sheegay laka adiga wamaa kadakartu wixii aa sheego laka adiga kuu sheegay huwa shaygaas maagaasi fi xaalati sacati walikhtiyaari waa waktiga oo qofku ku jiro waa sacnimadiisa khiyaarna uu leeyahay oo wax kala dooran karo amaa in kunta fii diraasati nidaamiyatin laa khiyaara laka faxdar minhu maca alisticaadati min sharihi amaa in kunta haddii aad tahay fii diraasati nidaamiya diraasa nidaamiya waxa ay dhahaan waa macaahidda iyo waxa lamidka ahoo wakhtigta la soo gala laga baxo oo iltisaamaadka leho faslinta leho tasjiilka leho laisqorayo oo waa diraasa nidaamiya la yidhahda iskuulaadka iyo waxa lamidka ah weeyaan oo laa khiyaara laka adiga aanan wax khiyaara lahayn waa lagaa awood badan yahay maamulka waa lagu maamulaa khiyaar ma lihid ma kala dooran kartid macalinkaa ma raba iga daaya ma dhihi karta daag fasl dhexbadhida sooma hebel waa mubtadic ma rabo yaan galaaska naloo keeni haddaad tara yaa kaa yeelaya hay-addii keensatay way wadanaysaa ninkaan ayaga soo shaqaalaysiista weeyaan marka wax khiyaara ma lihid markaasoo kale maxaad samayn faxdar minhu mubtadaca iska ilaali hada mar kastaba dhagtaa ku taagnaada qof mubtadica inaad cilmi ka qaadato iska ilaali maca alisticaadati adoo magangelayo magangalkaada ay la jirto min sharihi shartiisa aad ka magangelayso shartiisan ilaahay baad ka magangelay ilahu shartiisa iga hay ilaahu bidcada iyo fitnada uu faafinayo iga dhinac iga mari adoo rabbigaaga magangal yani maarata magangelayo haddana iska ilaali buu leeyay walaa tatakaadal meeshaas aniga nusqadan wax badan sakdi baa ku jiro adiga walaa tatakaadal maa kugu xigto wax badana kaa maqan nusuusta kale waxba kama maqna umalana adigu laa taqaadil ma kugu xigo min sharihi maxaa ku xigo ah, bilyaqadati baa ku taalla halkaasaa la rabaa marka taas aniga waa iga go-an tahay eh, qofka nuskadeedoo kale haystana waa ka go-an tahay marka intaas waa ku qoranaysaan hadhoodii wuxuu leeyahay marka musanifka maca alisticaadati min sharihi yani iska ilaali adoo shartiisa ilaahay ka magangelayo markaasuu yidhi bilyaqadati maxaa shartiisa uga magangelaysaa bilyaqadati baraarugid min dasaa'isihi waxa uu aasayo dafiisooyinka wuxuu qarinayo oo bidacda ah aad iska ilaalinayso aad ku baraarugsan tahay marka uu hadalka macsuulka sheegayo bidcada uu ku soo qarinayo kusoo dusinayo aad iska ilaalinayso calaa xaddi qawlihim hadalka ay yidhaahdeen oo kale xadkiisii hadalkaasoo kale wey calaa xaddi qawlihim yani carabta hadalkay yidhaahdeen oo kale muxuu ahaa ijni timaara wa alqi lkhashabata fi nnaar yani waxay leeyihiin ijni guro atimaara midhihii guro wa alqi tuur oo iska rid oo ku rid alkhashabata qorigiina fi naari dabka ku rid yani geedkaana midhuu leeyahay soo maa geedkan midho dhaliye midhaha guro midhahaad u baahan tahay laakiin qorigaa markuu qalalo oo mirta soo saartay waxa way dabkaa lagu shitaa soo maha marka waxaad qaadataa mar hadduu mubtadicii joogo adoo iska ilaalinayo wax khayr la hadduu sheego ka qaado wixiise shartaana dabka ku rid saas u jiira ijni simaara wa alqi lkhashabata fi nnaar yacni dabka ku rid markaas khashabadii iyo qorigii dabka ku tuur wey yani waxa weeye wuxuu leeyahay khud min khayrihi wa dacmi sharihi khayrkiisa qaado oo wax uu sheegayo cilmigaan uu faa'iideynayo ka faa'iidayso intooda khayrka ah maxaa yeele waxaad dhici karto shar wada mahdin inuusan sheegin macallinka khayr wada mahdin inuusan sheegin ee khayr iyo shar oo iskugu kaa dhexdarayo wadaa mar hadday sidaa tahay shartiisa ka tag maadaama aada khiyaar lahayn dabka ku rid khayrkana ka qaado saasaa loo jeedaa wey marka arinku hadduu sidaas yel walaa tatakaadalu marka yidhi walaa tatakaadal hays hoojinin khudlaanka waa hoojin sooma yani hadda waxaa loo jeedaa yani ha ka tegin wey laa tatruk wey can alabi cilmigii aad baranaysay oo madaarista nidaamiga iyo tacliimka nidaamiga aad ka baranaysay ha ka tegin oo ninkaas mubtadaca ku jiro waxbarashada dhan waa joojinaya waa iskaga tegaya hadihii macalinkaasa soo galo xisisku xiso ku leh daraaddeed anna waxba umaba rabo waxaa dhici karta inuu hal macalin yahay inta macalina maadooyinka kale kuu dhigaysana dad ahlu khayr ay yihiin markaas haddaa ka tagta maxaa is dhaafinaysaa cilmi tiro badan ood heli lahayd ayaad weynaysaa weya markaasuu yihi fa akshaa waxaan ka cabsanaya an yakuuna haada tegitaankaadaas aad ka tagta cilmigii wadashadeeda takaadulka aad samaysay in uu noqdo min atawalli yowma zaxfi min atawalli jeesasho oo aad cararto tabar kama jeediso yowma zaxfi maalintii labada ciidan ee isku soo gurguurana isku horimaanayeen dagaalka maalintiisii yowma altaqa aljamcaani wey markii labada ciidan oo kufaar iyo muslimiin muslimiin iyo kufaar ahlu iimaan iyo ahlu kufri ay dagaalamayeen qofka jeesto muxuu waman yuwallim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin oo mutaxayizan ilaa ficatin faqad baaa biqadabin min allah soo maa caro ilaahay qofkaas la noqday marka adiga markaa cilmigii ka tagto waxaad noqonaysaa mid tawali yoma zaxshi sameeye o kale marka ninkaa shartiisana iska ilaali khayrkiisana ka qaado waa markay tahay daraasa nidaamiya ay tahay wey saasuu sheikhu leeyahy marka famaa calayka marka adiga dushaada ma aha wax dusha kaa saarana ma jiro markaasoo kale ilaa an tatabayana amrahu arrinkiisa inaad caddayso mooye wax kaloo ku saaran lama arko watattaqiya sharahu shartiisana aad ka dhowrsato watakshifa sitrahu waxa uu qarinaayana aad banaanka soo dhigto sitrahu yani sitrigii wixii uu asturayo qarinaya inaad caddayso ad wax kale ku saaran male wixii shartiisana iska ilaali dadkana u caddeeya waxaad tidhahdaa ninkan waa ahlu shar weye ibnu cuthaymiin oo kale raxmatullaahi caleyhi wuxuu leeyahay markaasoo kale yani haddii aad nin aad aragto ardayda dhexdooda isagoo caqiidadii ahlu bidaca kaga hadlayo kala dhaqaashu kuleeyahy kala dood kalaaska adoo ku jiro kala dood laakiin waa markaad awoodi karto ood macalimkaas ifxaamin karta wey oo cilmi aad saari karto laakiin haddaadan cilmi cilmi ku ifxaamin karin oo adiga taalibaa tahay oo marka haddii aad la niqaashtana adigoo sunnadii difaacayo oo isagoo baatilkii difaacaya inta niqaashtaa ow adig ku ifxaamiyo farxadoodii dadkii o dhan waxay ku kadsoomayaan ninka inuu ah ahlu xaq yahay adiga sunada wadana sunadii aad usoo jiida weylaad aad u keentay lanna qof aadan yani kaa fasaaxo badan kaana cilmi badan isku taagto mubtadica waa ku dabagedinaya markaas dadkii waxay u arkayaan ninkii baailka watay ahlulxaq u arkayaan marka hala doodin waktigaas oo kale hadaa arta ninka inuu ka awood badan yahay kaana cilmi badan yahay adigoonan xasiil cilmiy oo adag haynin ninka awood badan marna hala niqaashin la yidhahda lalama doono laakiin wadaadka muxaqiqa wuxuuba leeyahay ahlu sunnaha agtoodaba sheekh ibnu cuthaymiin hadduu awoodi karto labdoodu ku yidhi soo maaha taa wuxuu leeyahay maya ahlu sunnaha waaba mamnuuc nin ahlubidac inaan la doodinba saasay qabaan manhajkaas way manciyaanba mana ogola waa si xalay aan soo marayay abuqalaaba iyo hadalladood aan soo maraynay iyo wax lamidkoo noo soo celinaya qof ahlu bidaca in hadalla doodinaa oodan la fadhiisan laa tujaalis ahl ahwaay walaa tujaadiluuhum fainii laa aamanu an yaqmisuukum fi dalaala waxaan ka baqayaa inay baadidiina idin dhex dabaaliyaan oo idin dhex geliyaan aw yulabisu calaykum fi diini bacdu maa lubbisa calayhi ama se ay idinka khaldaan wixii ayaga ka khaldamay qaar ka mida idinkana ay idinka khaldaan maxaa yeel qof kastoo wax uu yaqaano unba wax u sheegaa marka arrinkaasoo kale aad aada iskaga ilaaliya buu leeyahy marka shiikhu wuxuu leeyahay haddii uusan markaa awood u lahayn ibnu cuthaymiin inuu la niqaasho uusan awood u lahayn idaarada ka sarraysa ha u gudbiyo ha sheego dadka soo shaqaalaysiista hadday ahlu sunna yihiin war ninka ahlubidaca bidcuu faafinaya ha yidhaahdo ha loo sheego dadka wax ka qaban karo saasoo kale ardaydana ha uga digo saasaa la rabaa inaad dadkan uga digtadoo tiraa war ninkaan la iska ilaasho oo hoos ugu sheegto haddaadana niqaashi karin marka mas'aladaas ayuu shiiku ka hadlay laakiin gabagabada waan arki doona shiikha markuu meeshan ka baxaayo atalaqi cala mubtadic waxa waaye marka meeshaasaan uga hadli doonaaye goormaa dadka ahlubidacae xajri laga sameeya oo la gooya goormaana la goynaynin shiikh wuu noo keeni doonaa kama hor dhacayn insha allahu tacaala wa min annutfi ariifa ana abaa cabdiraxmaan almuqri حدث عن مرجئي فقيل له لم تحدث عن مرجئي قال أبيعكم اللحم بالعظام ومن النطق يعني مسائشي لصو أرورسد لصو قاد قاطي الطريفة أي الطيبة النادرة ونحسنين النادر في آدو فعنيد وحكمد ها النطف يعني وحل إلى هذا يعني waxaa la yidhaha jamcu nutfatin waay nutfa oo la yidhaha ta iyo fa iyo te yani saasoo kale wa nusfadana waxaa la yidhaahdaa waa qitcatun wey marka cilmiga qaybihiis waxaa ka mida wey markaad tidhaahdo haadihi nutfatun min alcilmi waa wax yaroo cilmigii ka mid ah xogaa yaro raashina aragtay waxaa leedahay haadaa acaamkani waa nutfatun min acaamin haadaa nutfatun min acaamin wax yaroo cunaa marka waxyaalihii yaryaraa masaa-ishii daqiiqka ahayd wey oo karada yaraa oo ariifka ariifkan waxaa la aayib shayga oo cajiibka ah wey oo wanaagsan waxaa ka mid ihi ana abaa cabdiraxmaan almuqri sheekhaas cabdiramaan almuqri abu cabdiraxmaan almuqri la yidhaahdo yaa xadaa wuxuu xadiid ka wariyey can murji'iin sheekh murji'i ah oo shiikhiisii ah ayuu ka qaatay cilmigu ka qaatay sheekhiisii murji'i buu ahaa waa mubtadic soomaaha murjiadana mubtadacaday ka mid yihiin ayuu wax ka qaatay ninkaa murji'igaabuu wax ka qaatay faqiila lahu markaasaa abu cabdiraxmaan almuqri waxaa loo yidhi faqiila lahu waxaa lagu yidhi lima tuxadit can murji'iyin maxaa xadiid uga qaadanaysaa nin murji'i ah sa xadiid uga qaadanaysaa faqaala markaasuu yidhi anigu idiin qarin maaye sheekhayga murji'i waan ka soo qaatay cilmiga cilmiga aan ka qaada shiikhan xadiiska aan ka warinay waa murji'i abiicukum waxaan idinka gadayaa waa ardadiisii oo wax u warinayo wey abiicukum waxaan idinka iibini allaxma hilibkii baan idinka gadaya bilcidaami maca alcidaami lafihii ay iyadoo ay la jirto ayaan idinka iibin yani waxa waaye laxmiga hilibka waa la cunaa sooma laakiin lafta lama cuna waa la tuuraa marka wuxuu leeyahay yani cilmi saafi ah oo aan shiikh ahlu sunno ah oo salafi ah aan ka soo qaaday ma hayo waxaan hayaa cilmigii oo saafi ahoo laxmiga cuni lahaydeena ah. ayaan waxaan ka soo qaaday laftii ku jirto oo sheikh maarata murjici ah, murjici aan ah ka soo qaaday idiin qarin maayo wey marka hadalka idiin qarin maayo saas u jeedaa almuqrigu sheikha la yidhah abu cabdiraxmaan almuqri raximah llahu tacaala ilaahay u naxariistay xadata xadiidkiibuu ardaydiisa u wariyey bilaa qararin kada la'aan walaa jahaalatin qarsoodi la'aan jahli la'aan id maxaa yeele bayana wuu caddeeyey faqaala markaasu wuxuu yidhi wa kaana murji'iyan shiikhaan wax ka qaatay waa murji'i wey marka uma uusan qarinin way og yihiin sidaa darteed yani waa soo marna xalay dadka ahlu xadiidka ah in badan khawaarijta waxbay ka qaataan burjiada waxbay ka qaadaan axaadiista laga soo guuriya adigo asl ah bidaca taabulxadiis haddii loo daayo laakiin waa markaas waa inuu qofkaas mubtadica taqinimadii waracnimadii xifdigii dabdigii cadaaladii in laga hayo wixii o dhan baa laga haya laakiin madhab oo min madaahibi ahlilbidaca ayuu rumaysan yahay uu qabaa xadiikaas nabigan ku been abuuran mahayo haduusan mid bidcadiisa ugu yeerayo aanan ahayn hadduu bidcadiisa ugu yeerayo ama xadiidka uu warinayo bidcadiisa wax xoojinayo uusan ahayn xadiika waa laga qaadanaya ahlubidca laftiisa waa laga qaaday sidaasoo marka shiikhu ugu caddeeyey anigu shiikhan ah, xadiidka ka wariyey waa ninkaas mubtadica ah marka abiicukum laxma bilcidaami wax saafi ah igama helaysiine wax isku kasan unbaa iga helaysaan wey wuxuu leeyahy shiikhu markuu wadaadka muxaqiqa markuu sharxayo wuxuu leeyahay alظaahiru anahu yacni huna wallahu aclam sida daahirka ilaah baa garanaya wuxuu u jeedaa buu yidhi in kuntum turiiduuna alxadiida haddaad xadiid doonaysaan falaa yumkinu an yakuuna kula maa uxadiukum bihi canman tardawna diinahu waistiqaamatahu fii caqiidatihi yani suurakadii ma aha inuu noqdo wax alla wixii aan idin idiin warinayo idin inaan idinkaga soo wariyey dad diinkooda lagu kalsooyo raalli laga yahay toosnaantooda iyo caqiidadooda ay toosantaa raalli laga yahay ma aha fakaanamaa marka waxaabad moodaa abiicukum inaan idinka gadayo allaxma hilibkii in aratum laxma hilib haddaad doontaan wa fiihi alcadmu hilibkuna ou laf la jirto lafay ku dhex jirto ayaan idinka gelayaa markaasuu yidhi wahada saxiixun hadalkaasi sax wey fa ina katiira min aruwaati in badan oo ruwaadda axaadiista warisaahi ictarathum anwaacun min bidac alirjaa'i waalqadari waaltashayuci waalnasbi intaasoo yani maaragtay bidaca ayaa ku soo darisay oo irjaanimadii oo murji ou yahay qadarinimadii oo qadari qadarka inkirayo tashayucii shiicanimadii nasbiga waa kuwa aalubeytka la dagaalamo oo necab kuwa weyaan naasirada la yidhaahdo yani waxaas ayaa idinkaga warinayaa buu leeyay kullu axaadiiska dadkaasa in badanoo kamida ah laga qaata markaasuu yidhi fain turika haaulaai dadkan hadda xadiidka laga warina haddii laga tago maca maa fiihim waxa iyadoo ay ku sugan yihiinoo min adabdi xifdigii aad u xufaad u yihiin wasidqi runtana way sheegaano nebigu kuma been abuuranayaan walitqaani waxay warinayaan ay sugayaan haddii laga tago wuxuu leeyahay dahabat sunanun kaiira xadiis fara badan baa la weynaya oon laga soo qaadin marka waa in xadiidka lasoo qaada laakiin bishardi ninka laga soo qaadaya waa inuusan daacin ilaa bidcatihi murji'i oo daacin ilaa irjaa'ihi ah lagama qaadanayo qadari oo daacin ilaa qadariyatihi ah qadarku inkiraya ah laga qaadan maayo shiici oo tashayuciisa dadka ugu yeerayo mubtadicu ku ahna yani daci ku ahna laga qaadan maayo naasibkana sidoo kale way macnaha qofka bidcadiisa inuusa ugu yeeray tan labaad xadiidka oo laga warinayo waa inuusan madhabka uu ictiqaadsan yahay mid xoojinaya uusan ahayn lanna ayagoo qadariye ah waxaa dhici karta xadiistii dadka qadariyada radinaysa inuu wariyo ayaa dhici karaysa inuu wariyabaa dhici karaysa w marka waxaa kada sidaasoo kale weyaan qofkan maarata hadduu xataa wax ka soo qaato waa inuu mashaaikhdiisa sheega hebel saas waa inuu yidhaahdo yani shiikaasan ka qaatay inuusan u qarinin wey wma satartuhu laka huna wma satartuhu laka hunaa huwa min qawaacidi min qawaacidi muctaqidik wamaa satartuhu wixii aan sadreeyo aan qoray laka adiga aan kuugu qoray hunaa halkan waxaan meesha kitaabkaan kuugu qoray min awal kitaabka awalkiisa ka soo bilo ilaa halkan iyo waxa uu qori doonaba waxa weye huwa isaguba min qawaacidi muctaqadika muctaqadkaada caqiidadaada qawaaciddii aasaaskii ay lahayd weeye waxaanaan kuu soo qoray waa yani caqiid caqiidada muctaqadkaada waxaad adiga caqiidaysnayd qawaaciddiisii aasaaska uu ku fadhiyey weeyaan oo ah caqiidatu ahli sunnati waljamaca caqiidada ahlusunna waljamaca ay leedahay weyaan waxaa meeshan kuugu qoray w wa minhu waxaa ka mid ah caqiidadaas aan kuu qorayo maa fi lcaqiidai salafiyati kitaabka caqiida salafiya la yidhaahdo wuxuu ishaaraya oo lisheekh lislaam ou iska leeyahay lisheekh lislaam sheikhun fi lislaami waa taan soo marnay waa sheekh oo muslimiinta dhexdooda ku sugan sheikhaas oo abi cumaan ismaaciil ibn cabdiraxmaan asaabuni la yidhaahdo abu cumaana la yidhaahdaa abu cumaan waa kunyadiisa ismaaciilna waa magaciisa ibn cabdiraxmaan saabunina waa nasbadiisii weyaan oo dhintay almutawafa sanad hijriya hijrada dhintay kitaabkiisii oo caqiidat salaf ah ayaan ku soo guuriyay wuxuu u jeedaa aqiidadii Abu Uthman as-Sabuni kitaabkiisa oo aqiidatu salaf wa ashab al-hadith kitaabka la ilaalo way kitaabkaas uu hadalkaaga soo guurinaya Abu Uthman as-Sabuni kitaabkiisa waa kitaab mutadaawil matbuuc oo la yaqaan weeyaan kitaabkaas ayaan hadalka aqiidada aan ku soo guurinayo oo mu'taqadkaadi qawaacidiisa asaaskiisa kamilay waxaan ka soo guuriyay waa asaga way قال ابو ما ابو عثمان اسماعيل ابو عثمان الصابوني ayaa wuxuu yidhi raximah llahu tacaala ilahay u naxariiste wuxuu yidhi markuu kitaabkiisaas caqiidat salaf asxaabu lxadiid uu qorayay wayabquduuna yani way u caroodaan ahlu sunnaha ahla albidaci ayay u caroodaan yani wayubqiduuna way u caroodaan min abqada yubqidu wey ficilka rubaaci baan ka keenayna wayubqiduuna way u caroodaan ahla albidaci ahlu sunnihii waa faacilka ahlulbidaci buu u cadhoodaa aladiina ahlulbidacii axdatuu fi diini diinka ku soo daray maa laysa minhu waxaanan ka mid ahayn oo jeebkooda kala yimid walaa yuxibuunahum ahlu sunnaha ma jecla ahlulbidaci walaa yasxabuunahum lamana saaxiibaan saaxiibka ma dhigta nin mubtadica walaa yasmacuuna kalaamahum hadalkoodana ma dhagaystaan walaa yujaadisuunahum lamana fadhiistaanoo fadhi lama wadaagaan walaa yujaadiluunahu fi diini diinkana kalama doodaan oo mujaadala ma dhex marto ahlu sunna iyo ahlubidac walaa yunaadiruunahum ma niqaashaan munaadara ma sameeyaan munaadara oo cilmiga kala faa'iidaysanayaa oo lisxujaynayaana kama qayb qaataan wayaruuna waxay ra'yeeyaanay arkayaan sawna aadaanihim dhagahooda ilaaladeedii ay ilaaliyaan dhagahooda ilaalintii ay ilaaliyaanoo ka ilaaliyaan can samaaci abaaiilihim ahlu bidaca baailyaashooda maqalkooda ay maqlaanna ay ka ilaalinayaan allatii abaaiishii baailkii idaa marat bilaadaani hadday dhagaha soo marto abaaiisha ay sheegayaan ahlu bidac ay faafinayaan oo bidcadoodii hadday dhagihii soo maraan bilaadaani dhagaha ay soo maraan oo waqarat fi lquluubi laabtana ay ku sugnaato abaaiishii darras dhibayso qofka caqiidadiisa iyo diinkiisii dhibaysa weya wajarad kuna jiidayso ilayhaa xaggeeda min alwasaawisi waswaas iyo walkhataraati yani waxyaalaha qofka shaydaanka uu ku soo tuuro dadka waa wasaawistii lafteeda alwasaawis walkhataraat waa isku mid weya markaad tidhaahdo khatara shaydaanu bayna alinsaani wa qalbihi insaanka iyo qalbigiisuu kala dhexgala shaydaankii wey waxbuu ku rida wey macnaheeda waxa weeye awsala wasaawisahu ilaa qalbihi wey wuxuu gaarsiiyey qalbigiisabuu wasaawistii u gaarsiiye weya iyo walkhasaraat alfaasidati waxyaalihii wasaawistii faasid ka ahayd ayaa waxay yani waxay u soo jiidaysaa maa jarad waxay usoo jiiday wajarad waxay jiidi axadkii waxay usoo jeedaysaa ahlu sunnaha ah ilayha bidcadii min alwasaawisi waswaaskii oo caqiidadiisa laga waswaasgeliyo waalkhataraati alfaasida waxa qalbiga ku soo dhacdhaco oo wasaawista aho faasidka ah ayay waxay usoo jeedaysaa maa jarad waxay usoo jiiday marka qofkii caqiida la-aan buu soo baxaya markuu ahlu bidc intuu la fadhiisto la saaxiibo jeclaado kalaamkiisa dhegaysto munaadare iyo jidaal ou la galo dhegtiisana uusan ka ilaalinin marka dambe waxba usoo jiidaysa وفيه marka warkani ayuu أنزل الله عaزa وaجل allah wuxuu ku soo dejiyey qowlahu hadalkiisa ku soo dejiyey وإذا رأyت الذيina يkوضوuna في آياaتina فأعرض عنهم حatى يkوضوا في xadيiثi غayrihi وإذا رأyta hadaad aragto الذيina kuwii يkوضوuna dhex dabaalamayo فيi آياaتina aayaadkeena ridintooda ay ridiyaan amase تaxriifintooda ay taxriifiyaan dhex dabaalamayo haddii aad aragto فأعرض canhum ka jeeso kuwaasa raac iskaga jeesta weya xataa yakuuduu ilaa ay dhex galaan fii xadiiin hayrihi bidcadaasi ay ku dhex jiraan warkaas oo maarata xun ay ku dhex jiraan war aan ahayn ilaa ay galaan hadday sheeko kale haystaan dhib male laakiin intay baatilka ku jiraan hala fadhiisanin maxaa yeelay waatan aayadda kale ay tilmaamayso inakum idan milhum haddii aad sii dhegaysataan isku mid baad tihiin maarata raalli baad ka noqonaysaan weya hadalkaa marka yani sheekh ibn cuthaymiin raxmatullahi calayhi markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay kalaamu saabuniy raxmatullaahi calayhi kalaamu saabuni raximah llahu yaxtaaju ilaa bayaani xoogaa cadaynuu u baahan yahu leeyahy wuxuuna kirayaa inaysan yani arinkaa shaki ku jirin inuu arinkaani qofka muslimka inuu yani qofka mubtadica ahoo diinka waxaan ahayn ku soo daro oo u caroodo oo u naco inaanan shaki ku jirin waa la nacaya qofkaasi weeyaan laakiin waa hadday bidcadiisi bidca ay mukafira tahay bidcadiisu tii gaalnimada ahayd ay tahay weyaan xataa haddii bidcadiisu ay tahay bidca hayr mukafira ayada lafteeda lama jeclaana waa la nacayaa buu leey waa la naci weeyaan marka hadalladaasoo dhan shiiku wuu ku waafaqayaa laakiin xagga mujaadalada oo la doodista lala doodayaahi waxa weeyaan allah ahlkitaabku markuu ka warramayay wajaadilhum bilatii hiya axsana mujaadalada laakiin la ogol yahay bilatii yaxsan oo ilaahay ku tilmaamay waa marka dooda ay xaqa iyo baatilka lagu kala muujinayo ee mujaadalada ay tahay qofkan inaad khayrka ugu yeerto butlaanka uu ku jirana inaad caddayso oo markaa mujaadala noocaas ay tahay hadduu laakiin aljadal iyo miraax aan wax faa'iido lahayn ay tahay taasoo kale waa laga tagaa lagama qayb galo weyaan jacaylkiisana iska daayo wuxuu kuugu yeeray in la ajiibo lama ajiibayo wuxuu kuugu yeerana lagama aqbalo walidaalika muxaqiqeenna wax badan buu noo soo guuriyaa imaamu maalik raxmatullaahi calayhi ayaa wuxuu masjidku maalin ka baxay masaajidkuu ka baxay maalin markaasa isaga oo gacmihiisa yani ku tiirsanoo saa ah ayuu shiiku baxay markaasaa ninka daba yimi marka ninkan waxaa la yidhahdaa bud abuljuwayriya ayaa la yidhaahdaa ninkaasna irjaagaa lagu tuumi jiray inuu murji'i yahay ayay dadku ku tuuri jire lagu tuumi jiray markaasuu la dooday imaam maalik wuxuu yidhi la hadlayo ya abaa cabdillaahi abu cabdillaahow ismac minii shayan ukalimuka bih wa uxaajuka wa ukhbiruka bira'yi wuxuu yidhi idhegayso abu cabdillaahow waxigeer maqal kelimad aan kula hadlo oon kaala doodo oo ra'yigayga aan kaaga warramay iga dhegayso yidhi macnaha ila dood waa masalada igala xoojiy igala dood imaam maalik wuxuu ku yidhi fain khalabtanii haddaan wada doodno labadeenna oo aada iga adkaato maaragtay xujada iga adkaato maxaan samaynaynaa in khalabtuka itabicni buui haddaan kaa adkaado oo xujada kaaga qaadi noqdo anigaa iraacaysaa buui iraac aniga markaasuu yidhi waa yahay fain jaaa rajulun aakhar fakallamanaa faghalabanaa labadeenna hadduu nin kale inta noo yimaado waanta nala hadla labadeena uu naga adkaado maxaan samaynaynaa markaasuu yii natabichu hadduu naga adkaado iska yar raacaynaa buu yidhi labadeennana laka adkaada ninkii baan dabagelayna markaasu imaam maalik wuxuu ku yidhi ya cabdallah addoonkii allow bacaa allahu caza wajala muxammadan sala allahu alayh ali wasalam bidiinin waaxidin ilaahay nabiylahi maxamed diin keliyahu la soo diray wa araaka tantaqilu min diinin ilaa diin waxaana ku arkaa buu yidhi inaad maalinba diin u guurayso nin baad ka tegi mid kalead aadi kii iga adkaadaba waa raaci kii iga adkaada iga xuji badi waa dabageli maalin walba imtiqaalaad samaynaysaa buu yii markaasuu hadalka cumar bn cabdilcaiiz soo guuriye o yidhi qaala cumar bn cabdilcaiiz ayaa wuxuu yidhi man jacala diinahu haradan lilkhusuumaati akara tanaqula qofka diintiisa ka dhigto arad dood uga dhigta kabdood camal kabdoodka marka aradka waxaa kabta yartoo la shiisho oo dadka shiisku ku bartaan qofka ka dhigo yidhi diintiisa wax lagu shiish barto oo kale ka dhigaayo doodahana uga dhigaayo akara tanaquna maanta waa murji'i barri waa qadari saa dambe waa khaariji maalinka dambe waa kaafir diinkan inuu ka baxaa suuragal ah yani akara tanaquna wey marka orod buu leeyahay maaragtay ma ogolaan jirin marka xasanulbasri oo kaleeto ninkii yidhi inaan kula doodaan rabaa ee xasanulbasri ila dood markaasuu yidhi inii absartu diinii anugu diinkayga waa arkay fain dahaba diinaka fadha fadlubhu buu yidhi hadday adi diintaadi kaa dhuntay orada diinkaadi raadsa buu ka daba taga ani diinkayga waa ii cadiya kaala doodi maayo marka dadka ahlubidaca ah salafkeenna ridwaanullaahi calayhim lama doodi jirin waa ka tegi jireen haddaysan wax faa'iidaho ka imaanaya jirin weliba waxay dhahaan dadka culummada sida hadalka ibnu cuthaymiin aan soo hormarinay qofka xataa mujaadalada iyo munadarada iyo niqaashka loo ogol yahay waa qof qawi ah oo caqiidadii muctaqadka ahlu sunnaha si fiican u garanayo kaasoo kale oo ninka mubtadica aftiri karo oo xujo tiri karo weyaan ifxaam ku samayn karo hadduusan darajadaa gaarsiisnayn sunnada weylaad buu usoo jiidayaa yacni halaag iyo dhibuu usoo jiidaya marka sidaa darteed waxa weeye mar walbaba in layska ilaaliyo weyaan wuxuu sheikha muxaqiqa noo qoraya yani wuxuu leeyahay حكم الجلوس يعني حكم جلوس أهل السنة مع أهل الأهواء والبدع لغير مصلحة شرعية maxay tahay dadka ahlu sunnaha kama dhigbin nin caalima wey nin caalimaa tahay shiikh baa tahay nin weyno sunnadii xambaarsan baa tahay ahlu bidac oo bidcadoodi lagu yaqaano haddii aad la fadhiisato ayada maslaxa sharciya aynan jirin haddaad la fadhiisato maxay xukumkooda noqonaya ninkaas muxuu xukumkiisa noqonay waxa weeye culammada aaday uga digi jireen aaday u adkeeyeen ninka weliba sheekh ahlu sunnaha lagu yaqaano ahlu bidaca inuu maaragtay la fariisto ayadoo maslaxa sharciya jirin haddii maslaxa sharciya jirto waa loo ogol yahay waxa weeye ma samayn jireen weeyaan wuxuu leeyahay ibnu batal cukburi kitaabkiisa alibana ayuu sanad saxiixa wuxuu kusoo guurinayaa yaxya bnu qabtaan ayuu ka soo guurinayaa wuxuu leeyahay sufyaan athawri markuu yimid basra magaalada basra oo ciraaq ku taalla markuu yimid jacala yanduru ilaa amri rabiic ibn subiix ama ibn subeex shiikaas rabiic la yidhaahda arrinkiis inuu ogaaduu rabay magaaladuu soo galay markaasuu magaaladuu waraystay yani iyo qadarkiisa waxa uu yahay dadka agtiisa meeshuu ka joogo ayuu inuu ogaadan rabay sufyaan athawri wey markaasuu dadkii wuxuu weydiiyey ay shay madhabu war ninkaas ibnu maarata rabiic la yidhaahdaa madhabkiisa uu ictiqaadsan yahay oo caqiidadiisa maxay tahay markaasi dadkii dadku waraysto o dhan waxay yidhahdeen maa madhabuhu ila sunna madhabkiisu waa sunno waa ahlu sunna wax kaloo lagu garanayo sunnadan ku naqaana madhabkaasi wey markaasuu wuxuu weydiiyey waman bitaanatuhu yeeye dadka saaxiibada la yahay rabiic dadka uu la fariisto yani rabiic ibnu sabiix dadka uu la fariistaahi oo saaxiibada iyo badaamada oo sirta u sheegto sadaaqada ka dhaxaysa waa kuwe markaasay dheen qaalu ahlu lqadar ahlu lqadar dadka qadariyiinta oo qadar ka inkiro ayuu saaxiibo la yahay sheekhan markaasuu yidhi huwa qadariyo isaga laftiisa qadari ah hadalkaasuu ku xukuma marka nin qadari ah nin imaamaho weyn oo lagu yaqaano hadduu la fadhiisto saaxiib ka dhigtay bidaano ka dhigtay waa la raacinaya isagaa lagu daraya wey isagaa lagu daraya marka yani qofka waxaa la rabaa cabdulahi bn mascuud wuxuu dhihi jiray almaru bikadani qofka waxaa lagu fiiriyaa saxiibkiisaa lagu fiiriya saxiibku qofka uu leeyahay ayaa la fiiriya bal ahlu sunnaha way fiirin jireen markuu nin muxajita yimaado magaalo uu yimaado yow ku soo degaabay fiirin jireen hadduu ahlu sunno ku soo dego sunnada laga qaadan jiray laakiin hadduu qof ahlu bidca ku soo dego waa iska ilaalin jireen asagoo ka mid yahay dhihi jireen marka saasaa la rabaa in qofka diinkiisa oo mar walbaba iska fiiriyo dadka uu maaragtay la soconayo inuu iska ilaaliya la rabaa wa can sulaymaan ibni yashaarin ana rajula yuqaalu lahu sabiiq qadima almadiinata fajacala yas'alu can mutashaabihi alqur'aan wa can sulaymaan ibni yasaar sulaymaan ibni yasaar waa taqaanaan wuxuu ka mid yahay min fuqahaa'i almadiinati sabca fuqahadii reer madiine toddobada ahayd ayuu ka mid yahay fuqahaa madiina sabca sooma garanaysaa waxaa la yidhaahdaa curwat bn zubayr zubayr ibn cawaam wiilkiisii curwat ibn zubayr fuqahadii dadka reer madiina toddobada caanka ahoo la taliya buu ka mid yahay waxaa ka mid ah saciid ibn musayib waa kan labaad weeyaan kan saddexaad waxaa weeyaan alqaasim ibn maxamed ibn abi bakr sidiiq abubakr sidiiq wiilkiisii maxamed ah wiilkuu dhalay oo qaasim la yidhaahdo waa saddex wey kan afraad waxa weeyaan yani waxaa la yidhaahdaa khaarijata bn zayd bn taabiti zayd bn taabit waa taqaanaan saxaabiga ahaa wiilkiisi khaarija la yidhaahdo weeyaan waa kii afraad soo maaha kan shanaadna waxa weeye cubaydullaahi ibn cabdillaahi ibn cutba ayaa la yidhaahdaa waa midkii shanaad weeyaan kan lixaadna abubakr ibn cabdiraxmaan ibn xaaris ibn mugiira mugiirat ibn shucba wiilka awoowaha u ahaa weyaan waa ka lixaad wey kan toddobaad waa shiikan hadda uu noo dhigay sulaymaan ibnu yasaara la yidhaahdaa waa mawla ummi lmuminiina maymunata bint alxaari xaaska nabiga maymuna bint alxaari ayuu mawlaheedii ahaayee xureeyey ayada xuraysay mawlaheedii buu ahaa toddobadaasaa la yidhahdaa fuqahaa lmadiinati sabca ayaa la yidhaahdaa marka toddobadii buu ka mid yahay sulaymaan ibnu yasaar wuxuu yidhi ana rajula min waxaa laga wariyey sulaymaan ibnu yasaar ana rajula min yuqaalu lahu lagu magacaabo loo yidhaahdo sabiiq loo yaqaano nin sabiiq la yidhaahdo ayaa qadima almadiinata madiine soo galay madiino yimid xagga yaman ka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 waxay leeyihiin kaana muttahaman birayi khawaarij khawaarijta shiika noo keeni doono ra'yi khawaariji baa lagu tuhmi jiray marka sariiq baa la yidhaahdaa cumar markaasuu ilaahay ka bari ilaahu mar gacanta iisoo geli markuu amiirumuminiinka ahaa waa cumar ninkaa sariiq la yidhaha ilaahu mar uu gacanta iisoo geli buu dhihi jiray ilaahay mar hayla kulmiyo markaasuu la kulmay cumara markuu u cidiray fa arsala ilayhi فأرسل إليه عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب ayaa u cidirow ninka mutashaabiha dadka wareysana iigu yeera markaas wuxuu u diyaarsaday waacadda lahu caraajiina nakhli caraajiina nakhli nakhliga waa timirta waa taqaanaa xataa caada kal curjuun alqadiimi quraanka kuma arkay waa laan timireed buu u diyaarsaday laan timir oo aad u adag ayuu u diyaarsaday usheedii wey markaasuu markii loo keeno wuxuu ku yidhi faqaala man anta war adiga kumaa tahay qaala ana cabdulahi sadiiq cabdulaahi ninkaliya cabdulahi sadiiq la yidhahdaan ahay marka riwaayadda waxay ku dartaa isna cumar wuxuu yidhi ana cabdullaahi cumar anigana cabdullaahi addoonkii alla cumar la dhihi jiray baan ahay buui war kuma bilaabine faakhada curjuunan min tilka alcaraajiini niqaashba lama uusan gelin faakhada wuxuu qaatay curjuunan laan oo min tilka alcaraajiini ulihii uu soo diyaarsaday oo laantimireed ka ahaa mid kamidoo ka tirsan ayuu soo qaatay fadarabahu madaxu ka garaacay waa garaaca cumar ilaa xataa damiya ra'suhu ilaa madaxiisa uu dhiigeeyo oo dhiig ka yimaado ilaa madaxiisa uu dhiig ka yimaado buu garaacaya cumar uma tarakahu waa iska daayay magaaladan haka bixin uu yidhi magaaladan haka bixin ortag buu yidhi xataa bara intuu ilaa uu ka rayso markuu raysto dadkii uu weydiiyey war ninkii shubhadii ma ka baxad mise weli waa ku jiraa baa uma caada waa wuu noqday sidii oo kale u celiyey madaxu ka garaacay haddana waa ilaa uu raysto haddana uma tarakahu xataa barac ilaa uu raysto buu faraha ka qaaday markii dambu fa duciya bihi mar labaad mar saddexaad baa loogu yeeray cumar ninkii fa duciya bihi sariiq baa loo yeeray liyacuuda inuu yani fa duciya sariiq baa loo yeeray bihi cumar baa loogu yeeray fa duciya bihi dhamay fa duciya bihi sariiq baa loo yeeray liyacuuda inuu yani cumar baa loogu yeeray liyacuuda inuu garaac igu celiyo si kale inuu ugu celiyo mar labaad mar saddexaad inuu garaaco faqaala marka sadiiq ba hadda wuxuu yidhi in kunta turiidu qatlii cumarow haddaad rabtay inaa idisho faktulnii qatlan jamiila dil wanaagsan idil hal mar nafta iga go laakiin saa igu wada sax ma aha waa maaragtay si xunaa ii galaysa way cadaabaysaa bu haddaa idilaysa dil wanaagsan idil markaasuu marka wuxuu u ogolaaday inuu madiina ka baxo oo dhulkiisii aado faadina lahu ilaa ardihi dhulkiisii inuu aado yaman ku laabto ayuu cumar u idnaydu hadda bax buu yidhi marka tag wakataba ilaa abi muusa alashcari abuu muusa alashcari oo bilyaman yaman joogana cumar risaalo u qoray warqad buu u qoray oo leeyahay ninkaa waa mubtadice laa yujaalisu axadun min almuslimiina laa yujaalisu sariiq yuusan la fadhiisanin axadun qofoo min almuslimiina ka mid ah marna yuusan la fadhiisanin aarkaas waxaa warinaayo rawaahu daarimiy alimaam daarimi ayaa wariyey marka waxaa la yidhaahdaa muddo ka bacdi ninkii markii oy bidcadii ou qabay ay ka zuushay oo ka tegey cumar markii loo soo sheego ninkii waa ka baxay markaas ka bacdi ayuu maarata u fasaxay in lala fariisto markaan markaan hadduu ka baxay dadka hala fariisteen waxa ka qaateen wixii yani ha lala fariistaa lala sheekaysto weya wa qiila waxaa la yidhi kaana muttahaman ninkaan mid lagu tuhmaba u ahaa bira'yi alkhawaariji khawaarijta ra'yigeeda ayaa lagu tuhmi jiray riwaayaadka qaar waxay ku daraan yani waxay leeyihiin ninkaasi cumar markuu garaacayay wuxuu u malaynayay khawaarijta inuu ka tirsan yahay ay u malaynay khawaarijtana calaamaday lahayd madaxay xiirta madax madaxa ayay xiirta marka cumar soo madaxa uga garaacayo markii markuu ku bilaabay ayuu yani wuxuu helay waxaa ka dhacday imaamadii imaamadii oo madax u saarnaa ayaa ninkaa ka dhacay markaasuu arkay inuusan xiirnayn markaasu wuxuu yidhi low wajadtuhu maxluuqan low wajadtuka maxluuqan la darabtu rasaka buy haddaa adoo madax xiiran ku heli lahaa madaxan kaa jari lahaa waa kugoyn waa ku dili lahaa khaariji baa tahay waa ku dili lahaa lianna simahum taxliiqu baa la yidhahdaa waa abi baash la yidhaahdo eh, maxaa la yidhahda khawaarijta khawaarijta waxa waaye calaamadaha lagu yaqaano madaxay xiiran jireen madaxa sideedaba lama xirto sooma ogidin madaxa marka la xiirayo waxa weeye sunno in lagu xiiro wey yani xajkoo kale iyo cumroo kale ayaa loo xiirtaa ama cumur ama ku helay ayaa loo xiirtaa laakiin dadka caado ka dhigto madaxa xiirto waxaa la yidhaahdaa wasimahum taxliiq waa simat lkhawaarij w calaamada khawaarijta lagu yaqaanay kamid tahay waa madaxoo la xiirto waa taa weya marka hadalkaas cumar ibn khaaab radi allahu canhu dariiq uu u gelayo kooxma yuusan la fariisanaysa lianna waa bidcadiisii daraaddeed baa looga wareejiyey qofka mubtadaca ah marka inaan lala fariisanin buu sheikhu saa ugu keeni weye wnawowiyu raximah llahu tacaala imaamu nawowi allahu naxariiste e eh, qaala fii kitaabi adkaari kitaabkiisa adkaarka wuxuu ku yidhi wuxuu maarata ku dhex qoray wey baabu tabarii min ahli lbidaci wlmacaasi baabuu qoray atabarii kabari noqosho ayuu u baab yahay min ahli lbidaci dadka ahlulbidaca iyo walmacaasi min ahli lmacaasi dadka macaasida macsida sameeyo in laga beri noqdo oon lala saaxiibinoo lala fariisanino ayuu baabka u caqiray wadakara markaasu wuxuu baabkaas ku sheegay xadiia abi muusa radi allahu canhu xadiika abu muusa alashcari ayuu ku sheegay oo ahaa ana rasuul lahi sal alay wasalam rasuulka alle salawaatu wasalaamu calayhi beriya inuu ka bari noqday min asaaliqati haweenka markii laga dhinto dhowrkeedu kor u qaado saaliqa la yidhahda waalxaaliqati midda madaxa markii laga dhinto madaxa xiirato waa ka bari noqday weyaan washaaqati midda dharkeeda jeexjeexdo juubteeda dildilaacisho hogayo ba-ay sida haweenku u yidhahdaan oo kaleto tiraada qayliso isgogoyso taasoo kale nabiyullaahi maxamed waa ka bari noqday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkaas bukhaari muslim ayaa soo saaray wey marka haweentii haweenkaan uu nabigu ka bari noqday waxa haweenka loo dikriyey waa min baabi taqliib baa la yidhaahdaa ayagaa u badan markii dad ay ka dhintaan qaraabo ay qaylada iyo dharkoo la jexjeexa iyo madaxoo la ciirta iyo waa wax ayagay u badan yihiin sida qaalibkaahu amaa laakiin raggana haddii laga helo mid markii laga dhinta qayliyo oo oohinta kor u qaado mid maaragtay dharka jeexjeexo mid madaxa xiirto haddii ayaga laga helo xukunka haweenkaasoo kale u qaadanaya rasuulkuna beri buu ka yahay salawatulahi wasalaamu calayh marka ahlulbidaca in laga fogaado laga beri noqdo ayuu nawowi sidaasoo kale iyadan u xusay wy wa can ibni cumara cabdulaahi ibni cumarna waxaa laga wariyey bara'atahu ka beri noqoshadiisii min alqadariyati qadariyada qolada la yidhaahdo uu ka beri noqday qolada qadarka inkirto qadariya marka la yidhaahdo qofka waxaa laga yaaba inuu u fahmo dadka qadarka rumaysan alqadariya waxaa loogu bixiyey waa nisba salbiya la yidhaahdaa nisba salbiya la yidhaahdaa waxaa loogu bixiyey qadarkay inkiraan qadarka ilaahay subxaana watacaala ayay inkiraan oo waxay leeyihiin yani maaragtay qadarka allah laa yaclamu bimaqaadiiri lumuuri xataa taqac ilaahay arrimahan koonkan dhacayo qadarkooda taqdiirtooda ma oga ilaa ay waxu dhacaan markay shayga u dhaco kadib la ogaadaabay leeyihiin tacaala allahu can qawlihim culuwan kabiira walidaalika hulaada kuwooda aad ugu xadgudbay oo qadariyada ah ahlu sunnaha way takfiiriyaan yani maaragtay kufriga maaragtay ay u nisbeeyaan qulaat lqadariya ayaa la yidhahdaa bal waxaa lagu tilmaamay inay majuusu haadihi lumma yihiin lanna wuxuu rumaysan yahay qofkan qadariga ihi qofka waxay leeyihiin qofka bani aadamka yakhluqu ficla nafsihi asaga ayaa ficilkiisa asaga abuurtay leeyihi walaa dakla lilahi subxaana watacaala walaa dakla lahu lilahi caza wajal allahna waxba kuma lahay leeyihi wax kuuleey wuxuu ku leeyahy male camal kasto aad samayso ficilkaas adaa abuurtay ilaahay ma abuurin bay leeyihi allahna qur-aanka muxuu ku leeyahy wallahu khalaqakum wamaa tacmaluuna waxaad camalkiina allah idinkoo idin abuuray iyo waxaad samaynaysaana ilaahaybaa abuuray marka laba laba koox laba ilaah bay sameeyeen laba ilaah bay sameeyeen bani aadamka inuu khaaliq yahay bay ka dhigeen oo ficilka yukhliqu ficla nafsihi ficilkiis inuu isagu abuurto allahna inuu khaaliq yahay bay qabaan sida majhuusta waxaa loogu misaaniyey majhuusta waxay qabaan laba laba macbuud laba khaaliqoo laba ilaaha ayuu koonkaan leeyahay koonkaan laba ilaah buu leeyahay wa annuuru wazulmu bay dhaha iftiinka iyo mugdiga labadaasa aaliha bay qabaan majuusiyiinta saasay qabaan waxay leeyihiin iftiinka khayrkuu abuuraa mugdiguna shartuu abuuraa bay yidhaahdaan marka sidaa darteed yani majhuusu haadihi اlumma ayaa qadariyada lagu magacaabaa xagga tashaabuhana iyo isku ekaysiintana maadaama laba ilaah ay kuwan aaminsan yihiin kuwana laba ilaahay ka badan bay aaminsan yihin qof walba asagaa ficilkiisa samaysto ilahna shaqa kumalahay leeyihi marka cabdulaahi ibni cumar markii loo sheegay oo la yidhi niman qadarka inkirsan baa jiro ayuu wuxuu ku yidhi ninkii hadalka soo gaarsiiyey wuxuu ku yidhi akhbirhum ana bna cumara minhum bariiun lanahum ankaruu qadar allahi waqadarahu saabq allah qadarkiisay inkireen qadarkiisii horeeyana way inkireeno waxay yidhaahdeen alamru unufun arrinku hadduu bilaabanayaabay waa wax cusub wey wax hore u jira ma jiro wax hore loo qadare ma jiro markii wuxuu dhacaan buu rabbi ogaanaya ibnu cumar markii inuu beri ka yahay ogow ogeysiiya buu yidhi saasoo kale wey wlmru fi hajri mubtadici wlamru fi hajri mubtadici ynbني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها hadalkan waa hadalka daa dib usoo dhiganay weyaan oo shiikhu uu kusoo gabagabaynaya hadalkiisa weyaan wاlmru arinka fii hajri mubtadici ila qofka mubtadic ahaa laga hijroodaa niri sooma yaa lala fariisanin yaan la jeclaanin yaa warkiisa la dhegaysanin baan niri xajru mubtadica laga tegayo arinkiisu yambani wuxuu ku dhisan yahay calaa muraacaati masaalixi masaalixda waxyaalaha danta ahe war wanaagsan ilaalinteeda la ilaaliyo iyo wa takfiirihaa masaalixda badinteedii la badiyo iyo wa dafci mafaasidi mafaasida oo la reebo celinteedi wixii fasaadka ahaayoo la celiyo iyo wa taqliilihaa fasaadka oo la yareeyo hadba masaalixda iyo mafaasiday u khuduucaysaa wey وعلى هذا ورقنا soo sheegnayna ayay تتنزل المشروعية مشروعيada من عدمها يعني مشروعيada هجرada laga sharciyeeyey ayay يعني maarata degaysaa من عدمها من عدم مشروعيته arinkaa mashruucnimadiisa hijrada in laga hijroodo inaan laga hijroonin yani marka taasay arinta kusoo degaysaa buu leey marka culammada waxay yidhahdeen waxa weeye mar kastaba marka laga hijrooda mubtadica waxaa la fiirinayaa ahlu sunnaha xaalkooda ahlu sunnahum haaliba ayaga miyaa dhulka yani aktariya miya oo dadka ayaga ugu badan waa dad aqaliye ah way yaryihiin haddii ahlu sunnahu awoodda ay leeyihiin ninkaas waa la sajrinaya waa la fogeynaya waa la si rajci looga dhigo uga soo noqdo si looga canaan looga dhigo oo bidcadiisa uga soo noqdo laakiin haddii ahlu sunnaha looga badan yahay ahlu bidac ay badan yihiin ahlu sunnahana haddii uu maanta ka hijroodahay wax u soo kordhinaya aanan jirin ama ninkan aad sajriga ku samayn xajriga ku samaynayso uusan baatilkiisi iyo bidcadiisa ku madax taagaynin yani hadduu ku madax taagayaan ujeeda hadduu ku madax taagayo oo kusii fogaanayo haddaad ka hijrootana aadan waxba u dhibi karaynin hijradaada talaacub buu noqonaya markaa waa hijroonay ahlubidca ka hijrooday waa talaacub maaha diin maaha marka masaalixduma khuduucin ahlubidacaaba kaa awood badan yani waa ka awood badan yihiin ahlu sunnahiibaa taag daran markaasoo kale waxa waaye masaalixda la fiirin wixii khayrka aad ugu yeeri karto wixii aad soo dari karto adiga inaa markaasoo kale aadan ka hijrooninaa la rabaa laakiin markuu awoodda la leeyahay waa laga hijroonayaa saasaa la rabaa marka qawaacidda ahlu sunna u sameeyaanna waa taa weya qofka mubtadica wax ka akhriskiisa iyo la fariisigiisa oo laga hijroodaa laba shay laba sababood laba daabit bay culammada u yeelaan labadaa daabit in la ilaaliyo waa laga maarmaan daabitka koowaad waxa weeye qofkan inaad sajri uga dhigayso bidcadaad inaad sajri uga dhigayso oo uu ka haray sajriga markaa qofka aad ka reebi karto dhowr sababood ku iman kartaa inay muslimiintii ahlu sunnaha ay haalib yihiin oo ahlu bidacu dad yar yihiin marka ciriiri markii la geliyo qofkani inuu soo noqdaa la arkaa sida haddaba sariiqoo kale cumar uu garaacayo kale iyo dadkii maaragtay aan soo wada marnay waxyaalaha tasaabayinka aan soo aragnoo dhan yani taasoo kale oo noqon kara wuxuu kaloo noqon karaa qofka adiga aada wilaayo ku leedahay wilaaye caama ku leedahay madax baa tahay yani maaragtay sheekh baa tahay ardaydaadii weeye waalid baa tahay awlaadaadii weeye yani zawjkii baa tahay zawjadaadii weeye awood baad ku leedahay soo maaha awood maadi baad leedahay ama awood macnawiya baad leedahay shiikhnimada waa awood macnawiya wey macalinka waa awood macnawiya wey ee maadi maaha laakiin aabbaha iyo maarata zawjka iyo ninka amiirka ihi yani waxa weeye waa wilaayadooda waa wilaaya oo maadi ah weyaan ma aha macnawi ma aha marka wuu tajrini wuu ka reebi sida ibnu cumar oo kaleeto marku wiilkii kala hadlo yii eh, nebigu wuxuu yii laa tamnacu ima allahi masaajid allah haweenka haka reebina masaajida alleh hatagaana u daaya markaasuu wiilkiis yii wallahi waa ka reebeyna markaasuu yii xadiidkii nabiga inta kuu sheegaad leedaha sida wallahi laa ukalimuka abadan weligeedama kula hadli maayo ayuu yii ibn cumar marka muxuu ku leeyahay awlood oo maadiya buu ku leeyahay soomaa weligeedama kula hadli maayo cabdulahi bnu afal saxaabiga waad ogtihiin ninkii farganka wiilkii tuurayy ayuu yidhi war nabiga wuxuu dhahay fargankaa ma tuurayo cadowna kaama jebiyo il iyo iligna waa ridaaye dhaaf buu yidhi dadka ka jooji markaasuu yidhi ma joojina maalinta daba isagoo tuurayo u arkay weligeednama kula hadli maayo yidhi waa zijibiyey marka muxuu ku leeyahy nin qariibkiisa u ahaa awood buu ku leeyahay cidda aad awoodda ku leedahay waxa weeye sajir inaad uga dhigto si uga soo noqdo sida maala nabiyulaahi maxamed ba saddexdii ninoo kacb bni maalik iyo dadkii la jiray saxaabadii labadii nin oo hilaal ibnu umaya iyo raggii la jiray markay haswata tabuuka ka hareen ree madiina yaa laba hadal dhihi jiray wa cala alaaati aladiina khullifuu allah uga hadlay fi suurati tawba dadkaas ilaa madiine ay la yaraatay markii cid su-aasha salaanta u jawaabta la waayo ama la sheekaysato oo nebigu ka reebay magaalada ay la ciriiriyoontay awoodtaasoo kale markaa haysato bidcada waa sajrinaysaa kaa waxaa zajri baa la yidhahdaa kan labaad waxa weeye waa wiqaa'i baa lahaa daabitka labaad wiqaa'i adiga ninkaan inuu mubtadici aad ogtahay kaana cilmi badan yahay kaa khatarsan yahay haddii aad u tagtana inuu ku fasaadinayo wax kuu bedelayo ayaa dareemaysaa shubhada inuu qalbigaada geliyo darteed uga carar wiqaa'i baa lahaa waa iska ilaalinaysaa haddii labadii aysan jirin marka qofkaana adiga kuma maaragtay kuma baadiyeyn karo oo waa iska ilaalinay awood macnalena awood macnawi iyo mid maadiina kuma lihin saydaradana iyo awooddiina ahlubidaca iska leh oo ahlu sunnihi awood ma laha markaasoo kale waa hijroona haddaad tidhaahdo oo tidhaahdid hebel salaanta iska qaadi maayo ama ma salaamayo gafuurka a u tuurto baa waxay soomaalidu dhahaan gafuur cawo ninkiisuu dhibaa mid maalinna kii dayuu dhibaa bay dhahaan yacni maalintii haddii gafuurka qofka kuu tuuro qofka gafuurka tuura haddaad fiiriso adoo ku dhiba war muxuu afka la tuurayabaad leedahay laakiin meel mugdi hadduu caawa dhafuufta ku hayo gafuurka tuuray aadan arkayni so asagu dhibi maayo marka gafuur caawa ninkiisuu dhibaayo kaleeta bay noqonaysaa weyaan lama rabo yani waxa weeye in maqaasid shariica in la ilaaliyo almasaalix walmafaasid ay u khuduucaysaa ahlubidaca ولذلك الشيخ ابن عثيمين مركو شرحه ما شاء يرتا وحولي إذن عاد الشيخ إلى ما ذكرنا وشي قرآن نصو شيخني أي شيخ وصل الله muxuu yahay wa huwa an nandura ila almasaalixi inaan masaalixda fiirinno wey faidaa ra'aynaa haddaanu aragna min almaslaxati maslaxadii haddaanu u aragna anlaa nahjurahu inaanan ka hijroonin inaan anlaa naxjurahu inaana ka hijroonin walaakin nubayinu lxaqa laakiin xaqa aanu caddayn karno laa nudaahinuhu aanan maarata mudaahano iyo munaafiqnimo aanan u samaynayn wayabqa calaa bidcatihi oo markaasina uusan bidcadiisa mudaahano inta samayno oo bidcadiisa ku baaqi noqonaynin wanaxnuna ama calaa sunnatina aan ahaanayno idaa ra'aynaa min almaslaxati haada haddaan maslaxadda sidaa u aragno fatarku lhajri wlaa hadda qofku dhibcadiis ka soo noqonayo annagoona mudaahanaynin annagana sunnadeenna aan ku sugnaanaynuusan yani wiqaa'igii iyo tiiba isku daray sooma jeed aynan ahayn fatarku lhajri wlaa inaad ka hijrooto ka tegisteeda laga tago ayaa habboonaan badan waa inaan u yeernaa qofka khayrka loo sheegaa isagoo mubtadica weya waidaa ra'aynaa min almaslaxati haddaan aragna maslaxadda inay ku jirto alhajr in laga hijroodo bian yakuuna inuu ahaada ahlu sunnati aqwiya dadka ahlu sunnaha inay dad awood leh yihiin markaan u aragno wa ulaaikana ducafaau kuwana kuwa taag daran ay yihiin mahduumiina kuwa jabay ay yihiin ahlubidaca ay taag daran yihiin falhajru awla markaasoo kalea laga hijroodaa ayadana habboonaan badan buu leeyay wlmubtadicaatu inamaa yakfuruuna sheekh bakar marka wuxuu leeyahy raxmatullah calayh wlmubtadicaatu mubtadicadii dadka ahlu bidaca ahaa inamaa yakfuruuna waxay bataan ويظهرون أي موقضانه أي غالب أود أي شيء إذا قل العلم هذا علمه أو يرى وفشل جهله جهله أوفى مركز أي صبحا لكن مال علمه أو معرفتي ظاهر يحي يعني جهله أو كرسون يحي علمه أو فاطي هذا بدع ما هو موقن كرامبا وفيهم هذا الكاد يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية ayaa wuxuu leeyahay faina haada sinfa dadkan oo ahlu bidaca ah sinfiga waa koox wey kooxdan ahlu bidaca ah yakturuuna way fara badanayaan wayanharuuna way muukanayaan idaa kaurat hadday badato aljaahiliyatu wa ahluha jaahiliyada oo jahligii ah iyo dadkeedu macaasidii iyo bidcadii iyo dadka hadday daahir yihiin oo cilmigana uusan jirin ayay bataan ahlu bidacu walam yakun hunaaka halkaana ma aha oo walam yakun hunaaka halkaa uusan ahaanin hadalka hore ula socda min ahli lcilmi binubuwati yani cilmigii nebinimada oo sunnadii nebiga ahna dadkeedii ehelkeedii iyo walmutaabacati lahaa sunada raacitaankeedii dadkii raactana man dad uusan ahayn yudhiru muujinayo nuurahaa sunada nuurkeedii muujinayo sunadii almaaxiyati tirtiraysay lidulmati dalaali baadida mugdigeeda tirtiraysay haddaysan meeshaas oolin wayakshifu caddaynayo maa fii khilaafiha bidcada khilaafkeeda sunada wixii khilaafsanna maa fii khilaafiha wixii sunnadaa khilaafsanna dadka u cadayna inay bidco yihiin oo min alifki masabidaad iyo iftiraa been abuur ah washirki shirki ah walmaxaali wax mustaxiil ah haddaysan jirin yani wuxuu leeyahay waxa weeyaan markay hadalkaas yani sheikh alislaam ka soo guuriyey faida ishtada saaciduka fi lcilmi haddii dhudhunkaada iyo xoogaagu ou xoogaysto cilmigu ku xoogaysto oo yani cilmigii aad nin qawilo oo saa yani maaragtay saaxibkiisu iyo dhudhunkiisa cududiisu ay xoog badan tahay aad tahay faqmaci mubtadica qofka mubtadicaha qamci yani garaac wey dil oo baabi'i wey mubtadica iyo wabidcatahu bidcadiisana qamci oo maaragtay xaamiyo ebarka dhig baabi'i wey maxaa ku baabi'inaysaa bilisaani alxujati walbayaan wasalaam bilisaan xujati iyo wlbayaan xujada cadaynteedii la cadeeyo iyo bayaanka carabkiisii cadayntii iyo xujadii carabkeedii lagu cadeeyo ku tirtir wsalaam yani mac salaama wey salaamun calaa man itabaca alhudaa wsalaamadu waa iskasaba hadalka ku dhamaystiraya wy intaas warkayga ku egyahay bu wadaa marka qofka mubtadica ah, waxa weeye markay waxay daahiraan bidcadu muuqataa markuu cilmigu yaraado oo jahli uu zaaid noqdo baa bidacdu faafaan laakiin markii ahlu sunnuhu ay aqwiye yihiin oo maaragtay cilmu sunna sunnadii nebiga iyo dadkii ah, maaragtay mutaabiciin lisunna ahaa ay daahir yihiin oo markay bidca soo baxdaba ay qancinayaan bidcadu waa baaba'aysa iyo ahalkeedii marka labaad shiikhu wuxuu leeyahay haddii aadan halka waxaa laga fahmaya awooddaadu cilmiga markay xoog leedahay la niqaash oo burburi oo tirtir waxa bidcada ay wataan haddaadan ahayn hadda wadaalka iyo cooda yani aadan ninka mubtadica iska celin karin kaa cilmi badan yahay kaa fasaaxo badan yahay kaa xujaj badan yahay oo aad ladooda isku taagta adoonan qadarkiisa dhamayn waxaad u soo jeedaysaa ceebbaa dadkii ahlu sunnaha iyo sunnadiiba usoo jeedaysaa marka taasoo kale iska ilaali waxay misaal usoo qaataan ninka la yidhaha cimraan ibn xitaan cimraan ibn xitaan yani ninkaas kitaabka eh, alimaam zahabi kitaabkiisa sir aclaam nubl mujaladka afraad buu kusoo guuriya safxada ilaa eh, waxaan ujeedaa ilaa ayuu ku qoraya taarikh tarjamadiisa nin cimraan ibn xisaan la yidhahdaa jiri jiray waa nin wuxuu ka mid ahaa sida eh, maaragtay alimaam zahabi uu leeyahay waxaa la yidhi cimraan ibn xisaan assuduusi albasri wuxuu ka mid ahaa buu le min acyaani culamaa culamada dadkeeda la tilmaamo farta lagu fiiqa buu ahaan jira yani qofka haku kadsoomin shiikh baan ahay hebelaan la fadhiisanaya waxba iga qaadi maayo hebelo mubtadacan saaxiib ka dhiganaya anaa maaragtay soo jeedinayo waxaan u aadahaya inaan bidcadiisa ka soo celiye iyo haku kadsoomaysa arrintaasu marka daliil usoo qaata ninkaas markii ahlu sunna u ahaa dadka wax ka qaatay oo cilmiga uu ka qaatay caaisha ka mid ah radi allahu canha awji nabi sal ala slam waxaa ka mid a abu muusa alashcari dadku cilmiga ka qaatay waxaa ka mid a cabdullahi ibni cabaas dadku cilmiga ka qaatay saxaabadiibu cilmiga ka qaatay ardaydiisiyaa ka mid ahaa maxamed ibni siriin waxaa ka mid ah qataadat ibni jacaamata saduusi waxaa ka mid ah yaxya bna abi kaiir aimadaas waaweyn oo taabiciintii ahna asagay wax ka qaateen yani ninkaas waxa weeyaan waktiga u dhintay waa sideetan iyo afartii hijrada nabiga markay ahayd buu dhintay saxaabada wax ka qaatay marka ninkaas marka tarjamadiisa markuu ka sheekaynayo maxamed ibnu siriina ka hadlay uu kasoo gurinaya imaam dahabi wuxuu yidhi wuxuu yidhi gabar aad u quruxsan ayuu arkay cimraan ibn xitaan waxaa la yidhi asaga nin aad u foolxun buu ahaa baa la yidhahda laakiin nin caalima ayuu ahaa oo aad cilmiga iyo gabayga iyo dhinac walbu ku sarreeyay gabadhaasu inuu guursado damcay gabadha ilaa waa khaarijiyad khawaarijtay ka tirsan tahay gabadha khaarijiyad wa madhabkaasay aaminsan tahay markaasaa la yidhi gabadha inaan guursadaan rabaa markuu yidha la yidhi layla heshiisay ayaa la warnaansi inay khaarijiyad tahay sooma ogin waa madhabka khawaarijtay gabadhu aaminsan tahay ee iska dhaaf markaasuu yidhi maya sa arudtuha waa soo celina anaa bidcada bidcada ay ku jirta ka soo celinaya dhaafoo guursanaya markuu guursaday waxay yidhaahdaan fasarafathu ilaa madhabiha ayadiiba khaarij ka dhigta isagii isaga khaariji noqday shiikhii dhammaa khawaarijta ka tagtay ragcaasuu galay weyaan way la tagtay wey marka ninkii khaarijiga ahaa waa ninka aad garanaysaa cimraan ibni xibtaan markii cabdiraxmaan ibni muljim ou dilay ee cali bn abi aalib ou dilay cali bn abi aalib amiiru lmuminiin ahaa oo casharatun mubashariina biljanna ka mid ahaa oo ibna cammi rasuulilahi sal alay wasalam ahaa oo weligii islaamnimada isagoo yar soo islaamo intaasoo mashaahiid iyo maaragtay ka qayb galay iyo dagaallo iyo macrako ka qayb galay ayuu ninka khaarijiga markuu inta u gabaday ou dilay ninka u gabiyey wey cimraan ibn xibaan halkaasuu gaaray ninkii saxaabada cilmiga ka qaatay markaasuu wuxuu yidhi gabagiis waxaa ka mid ahaa yaa darbatan min taqiyin maa araada biha ila liyabluga min dilcarshi ridwaana inii laadkuruhu xiinan faaxsibuhu awfa albariyati cinda allahi miisaan cabdiraxmaan ibn muljimkii khaarijiga ahaaye cali bin abi aalib dilay ayuu ammaanaya calina wuu caynaya markaasu wuxuu yidhi yaa darbatan min taqiyin cali darbadii ku dhacday iyo maaragtay halgaadii ku dhacday iyo dilkii nin taqi bay ka soo fushay buu yidhi in ilaahay ka baqayo waa ninkii khaarijigaabuu ammaanaya markaasuu yidhi maa araada biha ilaa liyabluga min dilcarshi ridwaana dan kale uu lahaa ma jirin ninkaas cabdiraxmaan ibni muljib ilaahayga carshiga u saaxiibka ah ridihiisuu raadinaya markuu cali dilay ilahay oo ka rag yani cali oo la dilaa ilahay raalli ku noqonaya rido ilahay lagu raadinaya fiiri waa madhabtaba gedisan weeyaan markaasuu yidhi inii la adkuruhu waan ka sheekayni ninka cabdiraxmaan ibn muljim muljim ah xiinan mar baan ka sheekaynayo fa axsibuhu laakin waxaan u malayni waxaan u malaynaa marka yani marar baan ka sheekeeyaa bu yidhi laakin waxaan u malaynayaa bu yidhi markuu qiyaamo tago owfar bariyati cind allahi miisaan markii alla adoomadiisa uu miisaanka acmaashooda miisaamay ninka ugu miisaanka raajaxsan ilaahay agtiga inuu cabdiraxmaan ibnu muljim noqdo ayaan malaynayaa bur saasaan aan u malaynaya marka ahlubidaca markaad adiga hoos gasho ood la tagto saasa kuu bedelaya ninkaas durbadiiba ahlucilmiga ahaa oo la yaqaano maarata eh, shamsudiin adahri oo ku tilmaamayo min acyaani lculamaa oo ku tilmaamay khaariji buu ka dhigay weya gabadhaasaana khaarijiyad ka dhigtay hadalkiisa culamada way radiyaan sheekh la yidhaha alfaqihi atabari ayaa gabaygiisa laba baydoo kale ku radiya isagana wuxuu ku yidhi yaa darbatan min shaqiyin maa araada biha yani ninkii cali dilay saqi maahayna shaqi buu ah mid hoogay buu ah yaa wuxuu leeyahay yaa darbatan min shaqiyin nin shaqi ahoo hoogay ahlunaar ah ka soo fushay oo maa araada biha uusan ula jeedin ilaa liyahdima min dilcarshi bunyaana inuu dhismo ilaahay ou dhisay inuu dumiyo mooye wax kale aana ula jeedin rido ilahay inuu gaaraba iska daabo allah yani dhismo ou dhisay nin inuu dumiyo rabo inii la adkuruhu ninkaas shaqigaa waa ka sheekayn buu yidhi yowman fa alcanuhu waan lacmadayaa buu lacmadaan ku tuuraya iian waalcanu cimraan bna xibaanin isagana waa lacmadaya cimraan ibna xibbaanka u gabnina waa lacmadayaabur lacmad allah ku rida yiri marka halkaas isagana mariyey weyaan marka macnaha waxa weeye dadka ahlubidaca in mar walbaba la iska ilaaliyo iska ilaalintana xasab almasaalix walmafaasidi ayay u khuduucaysaa hada wabilahi tawfiiq wsal allah waslm ala nabiyina mxamed ali